allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wazidna cilma alxamdu lilahi cla kulli xaal nacuudu billahi min xaali ahli nnar waxaynu weli ku jirnaa kitaabkeennii alfiyat sira waa casharkii tobnaad biidni illahi tacaala wuxuu ka bilaabmayaa beydka marka la dhaafo wuxuu sheekhu yidhi baabu dikri akhlaaqi shariifa salawaatu rabbi wasalaamu calayh baabu hada baabu wuxuu u baab yahay ama baabu dikri akhlaaqihi akhlaaqdii nebiga sheegiddeedii baabkeedii wey akhlaaqdaasoo shariifati sharaf badan waxaynu soo qadinnay casharkeennii hore inay kala jiraan khalqun wa khuluq khalqun wa abuurka waa siduu qofku u abuuran yahay iyo sawirkii iyo suuradduu leeyihi kaa waynu soo dhigannay halkanna waxaynu gelaynaa alkhuluq waa sawirka baadinka ah oo waa dabeecadda iyo dhaqanka uu qofku dadka kula nool yahay haddaynu nidhi kii hore lagu dayan maayo kani waa maydaanu tanaafusi fi liqtidaa waa ka lagu kala tartamayo sidii nebiga loogu dayan lahaa akhlaaqadiisu wanaagsanayd akhlaaqdana ilaahay baa ammaanay oo wuxuu yidhi wa innaka lacalaa khuluqin cadiim mu'akidaadka wax lagu akido dhan baa la isticmaalay si loo caddeeyo in nebigu uu leeyahay akhlaaqteeda ugu sarraysa ee ugu qiimo badan ee ugu weyn caaishaa la weydiiyey deetana ninkii waxay ku tidhi masruuqow aw maa taqra'u lqur'aan qur-aanka miyaanad akhriyin waan akhriyaa say tidhi kaana khuluquhu lqur'aan nebiga akhlaaqdiisu qur'aankunbay ahayd wuxuu nebigu ka warramay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxa loo soo diray ee adduunyada loo keenaba inay tahay inuu akhlaaqda kobciyo oo dhammaystiro teeda kala dhantaalan waxa uu sheegay muuminiintu inaanay u kala fadli badnayn say u kala cibaado badan yihiin say u kala fadli badan say u kala akhlaaq badan yihiin akmalu lmu'miniina iimaanan axsanuhum khuluqa waxaa kaluu tilmaamay qofka akhlaaqda wanaagsani ka kale intuu salaad iyo soon ku gaadho ayuu kanna akhlaaq ku gaadhaya ina almu'mina layudriku bixusni khuluqihi darajata asaa'imi alqaa'im kii soom badanoo sunnaa la yimi iyo kii salaad badanoo sunnaa la yimi waxaa la dhigaya oo dhinaciisa istaagaya mid akhlaaq la yimi waajibkoo keliyana la yimi waxaa kaluu nebigu tilmaamay mar la weydiiye aakhirayaa dadku ugu dhow suu yidhi dadka ugu dabeecad wanaagsan ayaanu aakhiro jaarna marka shareecadu akhlaaqda meel weyn bay dhigtay nebigana waxa la rabaa salawaatu rabbi wasalaamu calayhi in akhlaaqda lagaga daydo waxa nusqaan inagu ah in dadkii muslimiinta ahaa diintoodii akhlaaqdii ammaanayso oo nebigii akhlaaq uu leeyahay oo qur-aankii xagga wanaagsan uu tilmaamayo asee iyagii ay xadiidka iyo sagxadda ka joogaan qolooyinaan allaba garanayn aakhirana rajaynayn istijo iyo nijaasna aan iska hagaajin karayn ayagaa akhlaaq sheeganaya oo annagaa runta sheegna annagaa ballanta ka soo baxna annagaa waxu naxariisanna waxa weeyaan waa un gaboodfal ay muslimiintu la yimaadeen casharkeennan maantuna waa munaasabad qof kastana aakhire waxay ku noqonaysaa xuja intuu ogaaday hadduu akhlaaqdiisa hagaajin waayo qodobka ugu dambeeye muqadimadeennu waxa weeye akhlaaqdu waxay aqbashaa in la kobciyo akhlaaqda asaaskeeda waa lagu dhashaa laakiin waa la kobciyaa qaabilatun lilirtiqaa in kor loo qaado way aqbashaa saa ogeed baa layna amraya in akhlaaqda la wanaajiyo waayo hadday sida sawirkeenna aanay isbedelayn laynama amreen markaa nebiguna waa tilmaamo wuxuu yidhi inama alcilmu biاltacallum wa inama alxilmu biاltaxallum wa inama alsabru biاltasabur cilmigu waa barasho dulqaadkuna waa barasho dulqaadka waa laysbaraa sabirkiiyo adkaysigana waa laysbaraa marka qofku waa inuu nafta la tacaalo nafta waa inuu la tacaalo oo akhlaaqda baro intaa haddaynu kaga baxno muqadimada sheekhu wuxuu yidhi akrim bihi khuluquhu lqur'aanu fa huwa ladaa qadabihi qadbaanu yardaa bima yardaahu laysa yaqdabu linafsihi ila ida turtakabu maxaarim ullahi idan fayantaqim faaxadun lidaka aslan lam yaqum bacaثahu الraxmanu biاlirfaaqi kama yutima saalix alakhlaaqi ashjacahum fi mawطinin waanjada waajwad annaasi banaana wayada akrim bihi waa siyaqa wax lagu ammaano ay maa akramahu akrim bihi asmic bihi wa absir ama asmic bihim wa absir akrim iyo afcil waa waxyaala laysku ammaano maa akramahu alla karaamo badana khuluquhu dabeecadiisu alqur'aan waa qur'aan fahwa nebigu ladaa qadabihi ilaahay hadduu cadhoodo qadbaanun nisra waa la cadhooda yardaa wuxuu ku degaa bima yardaahu llah wuxu ilaahay raalli ku yahayna raalli buu ku noqdaa laysa ma aha nebigani yaqdabu midu u cadhooda linafsihi ay lixaqi nafsih arinkiisa gaarkaa uma cadhoodo ilaa hadduu cadhoodana idaa waa marka turtakabu lagu dhaco maxaarimullaahi ilaahay wuxuu xarimay haddii lagu dhaco markaasuu gubanaya idan haddii hawshaasi dhacdana fayantaqim wuu aargoostaa fa axadun cidnaba lidaaka cadhada aslan marnaba lam yaqum ma qaabili karo cadhada nebigu markuu alla dartii u cadhoodo cid hor istaagi karta oo caabbi'i karta cadhadiisu ma jirto bacaahu waxa soo saaray alraxmaanu allaha raxmaana baa soo diray bil bilirfaaqi tudhid iyo naxariis buu la soo diray kaymaa yutimma waxa loo soo diray si uu u dhammaystiro saalixa alakhlaaqi akhlaaqda wacan inuu dhammaystiraa loo soo diray ashjacuhum buu ahaa saxaabada iyo ciddaa uu la joogay isagaa ugu geysanaa fii mawtinin ay fi mawtini liqaa'in goob laysku arkay oo gaale iyo cadow layshaleelay isagaa ugu geesisanaa wa anjada uguna gurmad badnaa oo geesiga waxaa lagu yaqaanaa ciddii ka jilicsan buu u gurmadaa annajda waa gurmadka wa ajwad annaasi dadka ayuu ugu deeq badnaa banaanan xagga faraha iyo wayadan gacantaba farihiis iyo gacmihiisu isma ay gaari jirine horay buu u bixin jiray waxla wuxuu awoodayo sheekhu wuxuu ku bilaabay akrim bihi ay maa akramahu cala allah nebigeenna kariimka ah ilaahay agtiisa maxaa kaga fadli badan xaqiiq weeye cid kaga fadli badan oo ilaahay agtiisa kaga karaamo badani habeelaata ma jirto waayo nebiyada ilaahay ee kaloo dhan markuu rabbi u yeedhayo magacooda ugu yeedha yaa nuux yaa muusa yaa ciisa yaa ibraahiim laakiin marnaba yaa muxamed ilaahay ma odhan ma odhanin nebi kaloo ilaahay isaga magacii soo qabsaday oo uu ku dhaartayna lama hayo laakiin ilahay uu ku dhaartay wuxuu idhi lacamruka inahum la fii sakratihim yacmahuun ashafaaca alcudmaa buu ilaahay siiyey wuxuu siiyey waxa la yidhaahdo alwasiila oo ah darajo jannada ku taalla oo darajada ugu sarraysa ah oo aan qof labaadgeeyin keligii baa geeya waxa la siiyey liwaa'u alxamd oo inoo iman doontaa khasaa'istu xagga dambe inoogu iman doontaa marka khasaa'ista nebiga la tiriyo waxaad ogaanaysaa annahu akramu man dabba wamasha cid alle ciddii adduunyadaa timi inuu ugu karaamo badnaa akrim bihi alla karaamo badana khuluquhu akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisu alqur'aan waa qur'aan waa qur'aan lugaynaya sidee buu qur'aan u yahay wuu sii faahfaahiyey haddiiba qur-aanku wax ka cadhoonayo oo diidayo isna waa diidaa haddii qur-aanku wax ogol yahay isna waa ogol yahay amarkii qur-aanka waa fulinaya nahyigii qur-aanka waa ka tegaya risaaladii qur-aankuu fulinaya marka damiirka waxa loo celin karaa qur-aanka waxaa kaloo loo celin karaa ka sii wacan in ilaahay loo celiyo ilaahay wuxuu ka cadhooda ayuumbuu ka cadhoodaa wixii ilaahay raalli ku yahay umbuu raalli ku yay naftiisa uma cadhoodo waa laycaayay meel baa laygaga dhacay xoolahaygii baa la dhacay waa la aflagaadeeyey marnaba umuu cadhoon jirin maa kaana yaqdabu linafsi anas baa sheegay weligii naftiisa umuu cadhoon ilaa ida intuhikat maxaarimullah haddii ilaahay laakiin meel lagaga dhaco awaamirtiisi ama nawaahidii markaasuu cadhoon jira waidaa qadiba lam yaqum liqadabi shay cadhadiisa cidina ma u babacdhigi kari jirin oo cadhadiisu mid caadiya oo sahlan ma aha laakiin maanta xaalku siduu yahay waa maxay waa arrin kala qalliban oo kala foororta kala maroorta qofku wuxuu u cadhoonayaa oo mariidadu la kacayaan oo indhuhu la casaanaya marka isaga saa loo daaro iyo wax yaruu leeya xanjamii ugu dhegsanayd haddii laga fujiyo khalaas yuqiimu dunya walaa yuqciduha adduunyada xag kale rogaya qoyska iyo qabiilku ka soo jeeda hadii la soo hadal qaado hayaa kiiba maaha laakiin haddii diinta ilaahay iimaanka iyo rasuulka iyo ilaahay la soo qaado waa baarid mubarrad waa shaydaanun akhras waa shaydaan afla qaar baaba ku odhanaya oo diinta ma keligaabaa leh oo diinta adiga maxaa kaa galay waa qadiya shaydaaniya oo markii aad indhaha casaynaysay maxaa ku galay kun shilin baad la qaracnayd tan aad ka cadhoonaysa maynay ka weynayn waxay tilmaamaysaa uun buruudat liimaani fi lacsaab iimaan yaraan bay tilmaamaysaa marka walaalayaal qofka muslimku waa inuu ogsoonaado maxaa cadho keeni karaa bal markuu nebigu nahiy iyo cadhada laa taqdab alqadabu lilaahi maba ku jirtaba taa la nahiyayo waa la sameeyada in ilaahay darti loo cadhoo bal axaadiista waxaa ku qoran ummad la halaagayo waxaa warinaya imaam axmed fii musnadi ummad la halaagaya nebi loo diray malag sule rabbiyow oo hebel baa joogo caabida rabbi wuxuu odhanayaa bihi fabda isaga ka bilow kee caabidkaah ummadda la halaagayo ka bilow oo waayo innahu lam yatamaccar wajhu lilaahi yowma intii xumaan la samaynayay maalin keliya wajigiisu ma doorsoomin ma isbedelin in yarna ma degigoxoone iska habibuu haayo tadbiixidiisu iska wade wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa intaa marka laga tago ilaahay wuxuu nabiga la soo diray alirfaaq iyo tudhid iyo naxariis laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiisun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim markii nabiga la sifeeyey maxaa lagu tilmaamay muminiinta inuu yahay ra'uuf mid dabacsan oo raxiim u naxariista markaa tudhid uu u tudhayo khalqigoo dhan tuiduu u tuayo xataa makhluuqaadka tuiduu u tuayo xataa jamaadaadka ayaa loo soo diray wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin qur-aanka waxaa ku haysaan isagoo ka warwarsan oo warwar la dhiman gaadhaya maxay gaaladu islaami waayeen falacallaka baaqiicun cala aahaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiii asafa marka waxa loo soo diray waa naxariis iyo tudhid kayma yutim saalix alakhlaaq waxaa kaluu tilmaamay waxa loo soo diraba inay tahay akhlaaqda wanaagsan inuu dhammaystiro inuu curiyo lama odhanin akhlaaqda wanaagsan laakiin muxuu yidhi liutamima makaarim alakhlaaq aw liutamima saalix alakhlaaq arintu waxay ku dareensiinaysaa ummaddii loo soo diray may madhnayn cidle kamay taagnayn akhlaaqda waxbay ka hayeen deeqsinimada waxbay ka hayeen martisoorka waxbay ka hayeen xajaarkoo la ilaaliyo waxbay ka hayeen qaraabadoo la xidhiidhiyo waxbay ka hayeen akhlaaqadii wanaagsana waxbay ka hayeen wax badanna way ka dhinnaayeen oo iskaga dhex daadsanaayeen inta ka dhimanna oo u buuxinaya intan isku dhex daadsanna wuu u habaynaya innamaa bucistu liutammima saalix alakhlaaq aw makaarim alakhlaaq waxaa kaloo la tilmaamay ashjacu nnaas nebigu inuu ahaa dadka ugu geesisan geesinimadaana dee waxaa idiin caddaynayo maragmadoona markii la dirayay yaa ayuha almudair qum fa andir kacoo khalqiga udig adduunka jooga gebigooda toddobada qaaradood iyo ijinkoodana ku dar hawsha noocaasoo laguu diro maxaad odhan layd ambiye ilaahay oo awood badnaa ayaa yidhi wajcal lii wasiira min ahli haaruuna akhii nabilaahi muuse ceeb kumay ahayn hawl adag baa lay dirayaaye cid igu taageer waa laga ogolaade waaye baa layidhi amaa nebilaahi muxamed oo loo diray saqalaynka cid ha laygu taageero mu odhanin miyaa lay diray haa haye iska ilow adiga haddii qoyskiinna lagu diro useenula hadla tolow xaggaan kaga bilaabaa haddii ladhaa xaafaddaa wax ka qabana maxaafadda odayaal iyo waayeel iyo guurti iyo culima joogto waxaa laga yaaba qofka inuu hay dirine bal waxay weydii dhaqaala inuu waajaho khalqigo dhan ku waajaho tawxiid odha waa wada qaldantiin geesinimo ka weyn ma jirto ka waxaa la yidhaahdaa ashajaaca aladabiya waa geesinimada mawaaqifta tii dagaalkaa timi saxaabada geesiyaashooda ayaa uga markhaati kacay cali iyo zubayr iyo abudujaane iyo raggi khatartaabaa ah uga markhaati kacayoo cali wuxuu leeyahy marka dagaal layska hor yimaado seefta kooba isagaa bilaabi jiray markay arrimuhu kululaadaanna marmar baaban ku gaban jirnay oo isagoo cadowga nooga dhowaa waxaa calaamad cad u ah maalintii xunayn la barriiqday baqal buu saarnaa nin baqanaya baqal ma fuulo faras buu fuulaa siuu u haado haddii laga xoog bato si aan looba arag markuu xeryanayana siduu xu gaadho laakiin inaan doonayn ku talagelin orod baqal buu iska fuulayaa cag weynoon meel gaadhay weliba wuxuu eeriyay xagga cadowga masuu haddana dhaadanaya ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmualib nin kale usqarinla nin kale halagu moodooyaan lagaaga bilaabin xabadde isagu laakiin u dhaadanaya cabaas baa wuxuu ihi waxaan dib u dhigaa xakamaha waan hakiya yuu gaari yuu cadowga u gelin isna wuu eryaya cidhibtuu ku dhufanaya marka kaana ashjaca annaas bal habeen qaylo la maqlay madiina qaylo xun baa la maqlay faras buu ku booday abu deetana meeshii buu gaaray codkii wuxuu yimi oo luquntiina seeftu u suran soo ordaysu ka hor yimi turaacu lan turaacu anaa soo hubiyey habaqanina anaa gaadhay nin kale oo dadka maanta joogaahi ciidamu amrila anuu halkaan idiisii fadhiye innaa haahuna qaaciduun idinku ka war doona soo kala calaf muta oo hadhowan shir jiraayad ku dulqaban doona halkii wax ka dhaceene idinku hordo gaadha laakiin nebigu isagaa ugu horraynayey wa ajwad annaas dadkana waa ugu deeq badnaa bal weligii ma celinin qof yidhi waxaysii maa qaala laa qatu ila fi tashahudihi lowla tashahudu lakanat laa'uhu nacam low lam yakun fii kafihi hayru ruuxihi lajaada biha falyattaqi allaha saa'iluh huwa albaxru min ayi nawaaxi ataytahu faduratuhu almacruufu waljuudu saaxiluh waxaasoo dhan waxay tilmaamayaan deeqda nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh sidee buu wuxu bixin jiray hadduu hayo wuu dhiibi jira kow haddaanu hayna ballan wanaagsan iyo hadal macaan maalinta ilaahay wax noo keeno ayaad noo iman haddaanay taasi dhicinna wuxuu odhan jiray ibta calaya orodoo hebel u tagoo ka sii qaado xoogay anaa bixin doona amaahdaas ama xaaladda afraad uu ducayn jiray wax ka weyn baan kusiinayaan kuu duceeyo intaba waa bixin jiray akrin bihi karaamo badana khuluquu akhlaaqdiisu alqur'aan waa qur'aan fahwa nebigu ladaa qadabihi ilaahay hadduu cadhoodo qadbaanu isna waa cadhoonayaa yardaa wuxuu raalli ku yahay bimaa yardaahu allah wuxuu ilaahay raalli ku yahay laysa yaqdabu ma cadhoodo linafsihi naftiisa gaarkeed iyo xaqeed ilaa idaa turtakab ilaa idaa qadiba hadduu cadhoodo fainamaa yaqdabu ida rtukibat maxaaribullah ilaa laakiin idaa turtakabu haddii la fuulo maxaarimullaahi haddii laga duldhaco idan markaa fa yantaqim waa aargoostaa fa axadun qofna lam yaqum uma istaago lidaka canada aslan sinaba uma hor istaago lagama hortay karo bacasahu raxmaanu allaha raxmaanaa diray bilirfaaqi tudhid buu ku diray kaymaa yutima suu taam yeelo saalix alakhlaaqi ashjacuhum waa ka ugu geesisan fii mawdinin goob laysku helay wa anjada uguna gurmud badan wa ajwad annaasi dad buu ugu deeqsisan yahay banaanan xagga farta iyo wayadan gacanta faraha hore iyo gacanta midna ma soo laabmaan ilaahay baa kala bixiyey cidna markaa uma diido maa su'ila lama weydiinin qaduu weligiiyo hore xaajatan dan oo faqaala uu yidhi laa maya wlaysa mana aha ya'wii mid duma manzilan ay manziluhu gurigiisu ma dumi jirin infadala hadday wax ka soo hadhaan mima wixii ataa yimi dirhamun dirham muu hoyn jirin aw diinaarun diinaar muu hoyn jirin xataa turiixa ilaa ay ka raaxayso minhumaa labadooda alaqdaaru qadarka ilaahay ilaa uu ka raaxeeyo muu nasan jirin astaqu naasi lahjatan dadko dhan buu ahaa ka ugu carab toosan wa awfaa ugu oofin badan dimma magan alyanhum waa ka ugu dabacsanaa cariikatan la dhaqan filumma ummadda dhexdeeda akramuhum waa ka ugu karaamo badan fii cishratin la dhaqan laa yaxsibu ma moodayo jaliisuhu ka la fadhiista la majaalisaa anna siwaahu cid kalaba inay aqrabu uga dhowdahay xayaa'uhu xishoodkiisuna yarbuu wuxuu ka sareeya cala alcadraa'i gashaatinta ayuu ka sarreeyaa alcadraa gashaantinta ayuu ka sarreeyaa gashaantintaasoo fi khidrihaa buulkeedii yaraa ku jirta lishiddati alxayaa'i xishoodka daran awgii nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi deeqdiisa weligii laa muu odhan wax la weydiiyey maya mu odhanin wuxuu ku sii daray sheekhu walaysa ya'wii manzilan ay manziluhu degaankiisa iyo gurigiisu ma hoynayo in fadala hadday wax ka soo hadhaan mima ataa dirhamu diinaaru xoolihii la keenay oo loo keenay ummadda amaba isaga loo keeno hadiyad loogu keenay midnaba muu nasan jirin inta dirham ka yaallo ama diinaar innaguna ama dadka ahlu ahluduniyahayina waxay nastaan markay waxayaan marka anaga waxaynbay warwarsan nebiguna cagsigu ahaa inta waxyaallaan buu warwarsanyey markuu inta ugu dambeeya bixiyo ayuu nafisayaa qadiyadda waxaa caddeeyey xadiiska saxiixaynka ku yaalla nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi salaad casar buu tukaday oo ummadda tukiyey kadibna wuu booday sufuuftiibuu saa u jiidhay gurigiisiibuu daf yidhi deetana woogay buu ku maqnaa saxaabadu waa yaabeen caadadiisu caynkaa ma ahayn wuu soo qaabili jiray adkaar buu ahriyi jiray meeshuu ku nafisi jiray waa la iswaraysan jiray hadhow bartii kusoo noqday isagoo degdegaya su'aal baa la weydiiya la arrin cusuboo ugubi hadday dhacdo waa layska waraystaaye arrinka soo kordhay muxuu ahaa su wax kale ma ahayne kuus baa ii yaallay kuus dahabaa ii yaallay kuuskaasi waxaan jeclaaday inaan gabal iga dhicin ilaa aan qaybiyo anigaa soo qaybiyey immikaan sheekayn karaa immikaan idinla fadhii kara laakiin taalabii taalo bilaan ku dhintaa oo dee taa lay qabsadaa marka isaga wuxuu ka takhallusayaa waxalla wixii agtiisa yaalla xagga lahjada iyo hadalkana kaana astaqu nnaasi lahjatan isagoo iska iskadaa isagoo nebiya oo weyn eh isagoo dhallaanaanu been sheegi jirin markii hiraqla uu waraysanayay abu sufyaan qisada dheer ee bukhaariga ku taalla markii nebigu waraaqaa qoray waannu gaari doonnaa ee hiraqla ruum boqorkii haystay warqaddu u tagtay ayuu damca inu wax ka ogaado waar qurayshyaa meelahan ka jooga wafti baa la helay raashin iibsanaya oo abu sufyaan hogaaminayo abu sufyaan buu weydiiyey dhowr iyo toban su'aalood waxa ka mid ahayd wax beena ma ku taqaaneen intaanu waxaan sheeganin suu maya hadhow wuxuu ku yidhi dee caqliga ma gelayso dadkaan beenta ka ilaalinaya oo ilaahay baan been ka sheeganaya arrin maan geli karta ma aha haddii mid been laga sheeganayo biniaadamkaa laga sheegan karaa marka inaad tidhahda annaga been nooma sheego ilaahayna been buu ka sheegtaa arrin idinka soconaysaoo laydinka aqbalayo ma aha wa awfaa dimma magantiisuna maganta ugu cajiibsanaydoo weligeed looma gacan dhaafin magan nebi ilaahay nebiyadoo dhanna saasay ahaayeen maa kaana linabiyin an takuuna lahu khaa'inat lacyun nebi ilaahay uma bannaana inuu yeesho khaa'inat alacyun il wax khiyaanaysa maalintii la qabsanaya fatxu makka kacbada ayaa nebigu nimanbuu yidhi hebel iyo hebel iyo hebel iyo dhowr dumara ayuu yidhi ninkii arkow xataa hadday kacbada haystaan dil dhowr baa la dilay si lagu dilay intii badnayd laakiin waa badbaadeen nin ka mida ayuu cumaan soo kaxeeyey oo dha cabdilaahi bnu sacd ibnu abi sarx cumaan bn cafaan baa soo kaxeeyey rasuul allow la baayacatan rasuulku waa ka jeesta xagganuu kaga keenay rasuul allow la baayacatan haddana xaggan uga jeesta keenay markuu saddex jir dhinacba kaga keenay ayuu ihi balwaayo wala baayactama hadhow nebigu ku uhi nin fariida oo markii aan ka jeestay kula boodo oo madaxa ka jara miyaa la waaye see rasuul allow maad iisha nagala yar hadashid miyaad iisha waxoogay suu yidhi maa kaana linabiyin an yakuuna khaayanan il waxba kuma dalbado ciyaalo suuqa iyo dadka maaragtay hoose ayaa isha wax ku dalbado oo xaggana kaaga quslaya xagganna xadhiga ka xidhayee nebi ilaahay shaqa kuma laha arrimaha hoos hoose sidii buu ninkii ilaahay khayrkan u ka wadeeyey wuxuu noqday nin saxaabiya oo hogaamiye ah dalkan dhan ee laydhaa tunis iyo libiya ninka qabtay wuxuu ahaa cabdullah ibnu sacd ibn abi sarx iyo meelo kaloo dheeraad u ahaa marka dimadiisa iyo magantiisu meel bay taalle dadkuna inay maganta ilaaliyaan waa qadiyad shareeco weeye oo aad iyo aad loo ilaaliyo oo qofka la magan geliyey uu nafis dareemo alyanhum cariikatan fi lumma ummadda dhexdeedana qofka ugu cariikada eh, sahlan buu ahaa alcariika waxa weeye waa la dhaqanka waa qof aanad ka dareemaynin qalqallafsanaan iyo adadayg cariikadu waa marka la wada dhaqmayo qof dabacsan oo hadalkiisa iyo ficilkiisuba dabacsan yahay ummada la sheegayaa filummana waa ummat lijaaba maaha ummatu dacwa ummatu dacwa waa sankuneefloo dhan gaaliya islaam laakiin ummatulijaaba waa intii muslimiinta ahayd kuwaa wey ku dabacsan yahay akramuhum cishra carikaday ku dhadhowdahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dadka waa karaamayn jiray qof walba waa weynaynaya weliba cajiib waxa ka ahayd tixgelintu dadka tixgelinaya mid qayr caadi ahayd saxaabadu ninkii aad waraysataaba wuxuu odhanayaa nebiga anagu saaxiib gaaraanoo ninka koobaad baani haddaan ugu fogaado haddaan ka labaad ahay siduu la dhaqmay wuxuu soo haystaa inuu yahay inaan cidiba ka horrayn camar bnu caas oo dhowaan soo islaamay ayaa ka yaabay siduu nigu u ilaalinayo u tixgelinayo wuxuu qaatay inuu yahay dadkuu dadka ugu jeceliyey markaa maalin daran buu su-aal weydiiyu yidhi man axabu nnaasi ilayk wuxuu filaya inu adiga suu yidhi taasoo dumarkiiy weliba rajaad qabtaa xagga ragga ka waran sida abubakar dib u fadhiista oshuu waad yara fogta uma man yaa ku xiga cumar ah, oshuu tahan baad fogta waxoogay buu tiriyey markii dambihiis ogaaday qadiyadan iyo noocan uu nebigu ula dhaqmayaa inay tahay noocaana ah, oo raggoo dhan la dhaqmee fadiilo gaar isagu leeyey inaanay jirin xishoodka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa xishood inaba caadi ahayn waxay odhan jireen kaana ashadda xayaa'an min alcadraa'i fii khidriha inashabbada oo gashaantiya oo qolkeedii yareed ku jirta ayuu ka xishood badnaa waa intaanay gashaantimuhu dibada u bixin ama aanay saqaafin wey waa intay meelahooda ku urursanaayeen waa ay xishoonayeen wey qof kastoo dhowrsoonna waa xishoonaya xishoodkuna waa akhlaaq xumaha kuu diidda wanaagana ku farta ayaa la yidhaahdaa nabiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi qur-aankuna waa u qiray inuu xishood badnaa maa su'ila lama weydiinin qaduu weligii xaajatan dan faqaala laa muu odhanin walaysa ya'wii ma dumi jirin mansilan ay mansiluhu gurigiisu in fadala hadduu ka soo hadho mimaa ataa wixii yimi dirhamun dirham aw diinaarun diinaar xataa turiixa ilaa ay ka raaxayso minhumaa labada dirhamkiiyo diinaarka al aqdaaru qadarkoo la bixiyo astaqu lahjatin lahjadiisa ugu run badnayd wa awfaa dimmah magantiisa ayaa ugu oofin badnayd alyanhum wa ka ugu dabacsan cariikatan cariikada iyo dhaqanka fil umma akramuhum isagaa ugu karaamo badan fii cishratin markay noqoto la dhaqan laa yaxsidu ma moodayo jaliisuhu kala fadhiya anna siwaahu inay cid kaleba aqrabuu ka dhowdahay nin kasta wuxuu u haystaa inuu dadka ugu dhow yahay xayaa'uhu xishoodkiisuna yarbu wuxuu ka koreeyaa cala alcadraa'i gashaantida fii khidriha olkeeda yar iyo buulkeeda yar ku jirta lishiddati alxayaa'i xishoodka daran nadaruhu eegmadiisu lilardi al ardi xagga arladay minu xaggiisa agsaru uga badnayd ila samaai samada xaggeeda khaafidun waa foororin jiray id yanduru markuu xeegayo halka waxaa laga hadlayaa aadaabtii nadarka rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh inta badan dhulka eegmadeeda iyo cirka eegmadiisa dhulka inuu eegay u badnayd eegmada dhulkuna dhowr arimood bay leedahay kow xishood way tilmaamaysaa xishoodkaynu soo sheegayn waa marlabaadkee ajmacu lilfikri fikradda iyo maskaxdana way ururisaayo dhulka hadduu eegaayo maskaxdu way habbi way fikiraysaa wax badan bay isweydiinaysaa ama hadday kor eegto waxaa socsoconaya warwareegayaabay ku mashquulshanto fikri mayso sida awgeed qofku markuu fikirayo meel cidla buu baxayaayo bilasanqadho dabeetana maskaxdii way soo ururaysaa waa marka aanu hadlayn ama hadduu hadlayo wuxuu yidhi saxaabigii ka warramayay cinda abi daa'uud kaana idaa jalasa yataxadau yuksiru an yarfaca arafahu ila asamaa markuu hadlayo kor buu inta badan jiray hadduu qof eegayana markuu sida aisha ugu dhufto haddana hoos buu ka celin jir oo nooca maaragtay ilxayiiga ahee wiilka wiilka kuu saaraya ee aan kaa jeesanayn ma aha ood mooda wax kale kaa eegaysomalaa badhan baa kaa furan suu kuu eegaayo laakiin qofku waa qofka xishood kale wax lagu yaqaanaa markuu saa ku eego markiiba indhaha waa kaa celinaya nadaruhu eegmadiis lil ardi xagga arladay minu xaggiisa akaru u badnayd ila samai xagga samada sama iyo arla marka loo eego araggiisu dhulku u badnaa khaafidun waa foororin jiray id yanduru markuu eegaayo qof bini'aadanah akaruhum buu ahaa ka ugu badan tawaaducan isdhuldhigga iyo kibirla'aanta yujiibu waa yeeli jiray daaciyahu qofka codsada baciidun kaana aw qariibu ama baciid ha noqdo qof fog ama qof dhow min cabdin addoon ha ahaado aw xurin ama xor ha ahaado faqiirin sabool ha ahaado aw haniyin maalqabeen ha ahaado wa arxamu nnaasi buu ahaa dadka ka ugu naxariiso badan bikulli mu'mini mu'min kastoo u naxariistaa iyo wa taa'ifin ay wa arxamu nnaasi bikulli taa'ifin mid kasta oo soo gaadha taa'ifkaasoo yacruuhu cafwan taa'ifin mid wareega oo yacruuhu soo gaadha xata alhirra ilaa bisadana ku dhaho yusqii wuxuu u janjeedhiyaa laha bisada al inaa'a weelkuu u janjeedhiyaa hayra marra hal mar may dhicine marar badan buu u janjeedhiyey wuxuu sheekhu halkan kaga hadlayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi tawaaduciisu qayra caadi buu ahaa aad buu u tawaaduc iyo isdhullig badnaa kibir innama lahayn dadka aad buu uga kibir fogaa waayo waxaa lagu caddaynayaa kow cid kastoo codsataa wuu aqbalayay ha fogaado gurigiisu ha fogaado ama ha dhowaado nasabkiisu ha fogaado ama ha u dhowaado cid kasta oo codsataa wuu raaci jiray waxaa kaluu raaci jiray adoon iyo xor kii alla kii u yeedha oo waxa la yidhi xataa ina alima'a min imaa'i almadiinati lata'hudu biyadihi fayakhtali biha fii sikati min sikaki almadiina addoommaa intay u yimaadaan bay rasuul allowina mari maase yidhaha halkanaan kugula faqayaa waxbaan ku weydiinayna mari wuu raacaya rag waaweyn looma yeedhee adugu dantaada sheego kuyuuga soo galo waxaan qaabilaa maalin heblaayo ya waa lagaa horreeyaayee sug hawlahaasi may jirine cid kastaa way helaysa waxaa kaloo helayey sabool iyo maalqabeenba way helayeen waxaa la yaab leh ninka ladhaa cadi ibni xaatim addaa'i waxyaaluhu ku islaamay waxaa ka mid ah, madiine wuxuu yimi isagoo u haysta inuu boqoriyey guriga markay ka baxeen masaajka ilaa guriga nebiga ayuu ogaaday xaaladdiiba gebigeedii waayo qof odayoo gaboobay baa u yeedhay mudduu la taagnaa haddana islaam baa u yeedhay muddo kaleu la taagnaa addoon baa gacanta jiiday alkaasuu la baxay deete waxaan idhi waryaah walle inaanu kani boqor ahayn boqorrada sootii weytin liiska iyo kuyugu hee faraha badnaa ee cidiba aanay jirin gurigii markay soo galeenna iyana qudura u korodhay guriga dhan barkin baa dhex taalla hal barkinah tiina wuxuu idhi ku fadhiiso may aduu ku fadhiiso may martayaa ku fadhiisanaysa tiina anaan ku fadhiistay boorku iska fadhiista suu haddana naftayda akhriyay buu idhi maxaa kuu diidaya diinta ma waxaad arkaysa faqrigeega walle waad arkiyadoo isbedeshayoo wax qaata la waaye ma waxaa kuu diidaya seedna looga badan yahe colkana loola yahay haa isbedeliyo qofka dumar emelheblaya ka socdaashaa ilaa halkaasay gaadhi iyadoon ilaahay mooyo cid kale ka baqanayn iyo neef ay xoolaha uga baqato bahal ma waxaad isleede diintaadan aanaa kaanqaa buu yidhi sma diinteedaad iga alla sarra soo madhabka yare rukuusya ledhama haysatid mirbaca maxaad u qaadataa mirbacu diintiinna lama ogole wuu xidhxidhay gebigiisiiba keliya waxaa soo hadhay inuu yidhaa ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah marka kaana sayid almutawaadiciin waynu gaari doonnaa suu wax u cunayo iyo suu u ka muuqday bal maalintuu fadxu maka qabsaday garhkiisu wuxuu gaadhayey kooraha suu u maalinta dal qabsatee adduunyo dhan aad xoog gacanta ku qabato waa markuu shayddaanku qofka buufiyo ee uu galu yidhaahdo waxaa soo hawla muddaa ka shaqaynaynay kanaan samaynay kaartanaanu diyaarinay kan iyo keer baan samaynay dhammaan waa hawlaan anuu qabtay anaa ku mahadsan isagu midna ma odhanin ilahay buu mahadda u celinaya waxaa kaluu ahaa cid kasta oo muumina nebigu waa u muuminka iska dhaafe wax kastaoo u yimaada wuu u naxariisanayay waxaanu gaari doonnaa markaynu mucjisaadka marayno neef geeloo la hadlaya waxaanu gaari doonnaa deero u imanaysa oo rasuulka u cabanaysoo leh maaratay maqashaydii yaryareyd baa la kacaystay waxaanu arkaynaa dameer u soo cabanaya waynu gaari doonnaa xayawaanaad kadaalika wax kastoo u yimaada nebigu waa u turi jiray ilaa bisadana ku dhaho bisad baa u imanaysoo weelkuu janjeedhinaya ama biyaha ka cabto ama raashinka ku jiraa ka cuntee hayra marra hal mar maahe mar iyo laba iyo saddex iyo wax ka badan ayuu u janjeedhinayaa mar la weydiiyo la yidhi oo jannada ma ku gelaynaa xayawaankana muxuu yidhi fi kulli kabidin radbatin sadaqa aw ajr wax kastoo beer qoyan leh oo nool ajar baa ku helaysaan waana tii la doorasiiyey nebigee lagu yidhi ma waxaad noqonaysaa cabda annabiya am malika rasuula inaad boqor nebiya e noqoto iyo inaad addoon rasuula e noqoto kala dooro jibriil buu soo waagay la taliyiisu waa jibriil jibriil baa yidhi tawaadac lirabbika ya muxamed ilaahay u tawaaducoo halka hoose qabso suu yidhi nebiya rasuula cabdan rasuula ayaan ahay melik barraba iyo boqornimo toona akarum waa ka ugu badan tawaaducan isdhulhig yujiibu waa yeelaa daaciyahu ka u yeedhay ayuu aqbalaa baciidun aw qariibu daacigu ha noqdo mid dhow ama mid dheer min cabdin addoon ha noqdo aw xurin ama mid xora faqiirin aw haniyin wa arxamu nnaasi buu ahaa bikulli mu'mini wa taa'ifin mid wareegaya oo yacruuhu u yimi ayuu u naxariistaa xata alhirra bisadana allah ka yeele yusqii laha wuxuu u janjeedhiyaa al weelka hayra marra hal mar iyo laba toona ma dhicin kaana wuxuu ahaa cafa naasi ka dadka ugu dhowrsoon laysa ma aha yumsiku mid qabanaya aydiya man cid gacmahood laysa lahunna yamliku cid dumara oo aan isaga gacan ugu jirin gacan masaari jirin yubaayicu nisa'a dumarka ayuu la baayactamaa laa yusaafixu ma qaado aydiyahunna gacantooda ma gacan qaado bal eh kalaamun saalixu yubaayicuhunna wuxuu kula baayactamaa kalaamun hadal saalixun hagaagsan hadal buu ku wanaagsan mooyaane ma gacan qaado nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu ahaa cafa annaas ka dadka arrimaha dumarka iyo howlahooda ugu fog buu ahaa anas ba wuxuu idhi maa lamasad yaduhu yada mra'atin qad laa yamliku riqqaha qof dumara ah oon isaga xadhig ugu jirin weligii ma taabanin xadhig ugu jirin waxa looga jeedaa mid meher u hayo iyo mid adoon u ah labadaa mooyaane mid kale gacantiisu may gaadhin bal iska daa inay gaadhee maalinkuu la baacitamaya wuxuu idhi innii laa usaafixu nnisaa anagu dumarka ma gacan qaado inamaa qawlii limi'ati imra'a ka qawlii limra'atin waaxida boqol dumara iyo midhku waa isku midoo afkan kala baactamaya waxaanu ku heshiinaynaa halka ragga gacanta laysu dhiibayo waxa weeyaan isagu ma gacan dhiibi jirin dumarku way ka duwaneen xaaladoodu bal nebigu wuxuu tilmaamay qofka muslimka ah qof dumaroon xalaal u ahayn inay jidhkiisu jidhkeeda gaadha waxa uga sahlan dhimbiildabuu ku fadhiisto oo marada dhaafta oo diirka iyo saanka iyo dubka gaadha oo haddana hilibka gaadha oo ilaa lafta gaadha kuu dhaanta buu yidhi qof dumaroo xalaal ku ahayn oo aad taabato innagana laga yaabaa in gacanta layskula soo haliilo oo laga yaaba inuu saa idhahdo ka warran yaa qaar baa ku arkay intaasoo hore iyo intaasoo dambe ayaa lagu kala iibsanaya qof dumaraa gacanta loo dhiibaya walciyaadu billaah laga yaaba ina sadohba marka dhaqan maaha dhaqan xumo suudaan oo oon beri gaadhayna iyadooba lagula yaabayaaba haddaad qofka dumara gacan qaadi weydo waxa lagu dhaaa xaqaar dadkuu xaqiraya gacantaa bay kuula soo aliilaysa laba arrimoodon kula yaabay heestana waa laska wada daaranaya ilaa madaxweynaha ugu weyn iska jaasaya arrimo badanoo inagaga wacayina way jiraan laakiin waa arin inaga qudheenna imika way yaraatay laakiin meelay kusii hadhay meelay xafiisyada dowladda iyo meelaha maartay saylada iyo meelay kusii hadhay laakiin dadka caadiga ahaa halkaasa la iska bariidinaya dacwaddu si fiican bay u gaadhay marka intaa hadhayna waa in laga daba tagaa wax wanaagsan ma arrimaha iyo shakiyadaana aad buu nebigu uga fogaa habeen habeenada ka mida isagoo ictikaaf ku jira ayaa xaaskiisii safiya soo booqatay safiyuu dhoweeyey gurigiisuna masaajkaa buu ku dhugan yihi waa wareeganoo kalew halkaa dhexe istaageen oo sheekaysanayeen laba saxaabi baa ku soo baxay way salaameen talabadii hoosta ka cadeen wuxuu hi istaaga ukaadiya innahaa safiya qofkanaan la taaganay waa safiya waa xaaskaygii subxaan allah oma annagaa kaa shakii karna suu uhi ina ashaytaana yajrii min ibni aadam majra dam shaydaanku meelbaas buu cararaaye waxaase waxbuu ku tuuriyo way halligmi doonaan marka haddaa qof dumara baryadiso yaan lagu moodaysa qajaamayse war waa inaabtide waa walaashay iyo waa habaryartay waad odhan kartaa waayo tuhmada ayaad hee iska ilaalinaysa kaana wuxuu ahaa cafa annaasi laysa yumsiku ma qaban jirin aydiya man mid gacmahood laysa lahunna aanu ahayn yemliku mid gacan ku haya yubaayicu nisaaa dumarka ayuu la beectami jiray laa yusaafixu ma gacan qaadi jirin aydiyahunna gacmahooda bal eh kalaamun saalixu oo ilaahay baa yidhi fabaayichunna wastakfir lahunna allah markaa istikfaartii iyo towbaddii iyo baycadii ayuu isugu daraya ashadduhum buu ahaa ka ugu daran lisaxbihi asxaabtiisa ikraaman mid karaameeya laysa ma ahan yamuddu mid taaga rijlahu lugtiisa ixtiraama lugta ma taagi jirin ma fidin jirin baynahum dhexdooda walam yakun ma ahayn yuqadimu mid ka horraysiiya rukbatahu jilibkiisa cala aljaliisi kala fadhiya yukrimu isagoo ku karaamaynaya famankii badiihatan kadiso ra'aahu ku arkaa haabahu waa ka haybadaysanayaa tabcan abuur ahaan waman khaaladahu kii dhex galaana axabbah waa jeclaanaya wuxuu sheekhu halkan kaga warramaya dhaqan aad iyo aad u fiicano xagga tixgelinta iyo qiimaynta ku fiican waayo qofka dadka ixtiraama isna la ixtiraamaa waayo haddaad adugu xaqirto isna wuu ku xaqiri nebigu saxaabadiisa waa karaamayn jiray hadduu la fadhiyo lugta ma fidin jirin haybatan isagoo ixtiraaman lahum inuu cagaa ku fidiyo hadda xaaraan ma laakiin waa ixtiraaman dhaqanna waa u lahaayeen inaga laakiin waxaan filayaa weli waynagu sii jirtaayo waxaan soo gaadhnay iyadoo la ydhahda cagaha u fidinin xagga kitaab ayaa lee kitaab qur'aan ayaa lee xagga cagaha meelaha ilaah u marka cagaha in laga ilaaliyo meelaha qaar waa xurmo wey bal culimada marka cashiradoo la dhigayo imaam shaafici imaam shaafici isagoo darsi dhigaya ayaa waxa u yimi aad u haybad badanoo muxuu marya xidhan yahay garhku waa caynkee muxuu xinaysan yahay wuu ka yaacusadkale waa kii ku xidhiidhanayay maantay ku qabanayagula halkaa ka daa saa lama idhaade caguu laabtay imaamkii wuxuu isidhi waa ninka sheekha ah bal waxoogay muddo markuu casharkii dhigay buuhi su'aal suu jawaab suu ka warrama haddii cadceeddu madoobaato ya suu yidhi waa la tukanaya oo ilaa goormaa la tukanayaa dee intay caddaanayso hadday caddaanba weydo ka warran buuri shaafici wuxuu yidhi imika cagaan iska fidsado meesha cidima joogte meeshu waa cidlee hee cagaan iska fidsado marka in qofka la karaameeyo oo cagaha laga laabaa waa sunna nebi weeye salawaatu rabbi wasalaamu alayh qofka waxa weeye haddaanu cago xanuunayno cilad haduu le caga xanuun leeyahy iska fidsanaya cidina diidimays waxa kaloo lamid mid oo yana cajiiba markay wada fadhiyaan ee siman yihiin in jilbihiisu ka faana horeeyaan muu ogolayn inay jilbihiisu siman yihiin isku si wada fadhiyaan ayuu jecel yahay waxaa cajiiba ee anas maalik siduu yidhi nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi qacdu hore laysbaranayo qofku wuu kurbanaya uu ka hibadaysanayaa hiij buu iyo culays haddii laakiin laysdhex galo isbartaan aad buu jeclaanayaa deetna naftiisa iyo ehelkiisaba waa ka jeclaanaya marka haybadaasna waa haybad ilaahay siiyey oo cid alla ciddu ka hor yimaadaa ay sidaa ugu jaraynaysayoo aan hadalka lagu celinayn ashaduhumka ugu daran lisaxbii asxaabtiisa ikraaman karaamayn laysa yamuddu ma taagi jirin rijlahu ixtiraama ma fidin jirin baynahum dhexdooda markuu fadhiyo walam yakun ma ahayn yuqadimu mid qadimaya rukbatahu jilibkiisa cala aljaliis qoofa la fadhiya yukrimu isagoo ku karaamaynaya famankii badiihatan qofkii badiiha faman ra'aahu ki arka badiihatan kadisa ku arka haabahu waa ka hibadaysanayaa tabcan abuur ahaan waman khaaladahu kas dhex galaan ee dhex gala is sii bartaanna axabbah waa jeclaanaya yamshii wuxuu la socdaa macal miskiini miskiinkuu raacaa walarmala iyo agoonta alarmala carmasha iyo agoontana waa raaca fi xaajatin buu u raacaa min ghayri maa anafa isagoon ka santaagayn yakhsifu waa kartaa naclahu kabtiisuu karayaa yakhiidu waa tolayaa thawbahu maradiisa yaxlibu waa lisaya shaatahu laxdiisa walan yaciibahu ma ceebaynayo dalika waxaasoo arrinii wax alla waxay u dhimayaani haba yaraate ma jirto nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh masaakiinta inuu raaci jiray oo waxbaan ku weydiinayaa iyo meel ila soo eegiyo sidaa dheh uu ka yeeli jiray wal armala armala waxaa la ydhaha qof alla qof kastee dumara ah ee ninkeeda weydaa ama geeri ha ku weydo ama furiin ha ku weydee armala la ydhaha asliga luqa alcarabiya laakiin markii dambe waxay u badatay qofka dumar ee laga dhintay inagu naqanno agoonta qof dumaroo agoonah weeye armaladu oo laga dhintay fii xaajatin min hayri maanafa hadday dan uga baahdaan wuu raaci jiray manuu ka saantaagi jirin waxaa kaloonu ka saantaagi jirin kabtiisa inuu gacanta ula kala baxo isagu uu karto uu tasho oo halka la gundhinayo gundhiyo halka musbaarka lagu dhufanayo ku dhufto halka biinka lagu dhejinayo isagu ka shaqaysto makabaa toltolanaysa nin maxaad magaagta waar iska tuuro orodoo magaalada ilaahay kab ka soo hiibso maya waa islaaf inta la hagaajin karo waa in la hagaajiyaa markaad hagaajisa bixiba oo cidsiiyo laakiin inaad tuurto iyadoo la hagaajin karo waa idaacatu maal maal la dayacaya wey dadkana waxaa laga yaaba waxaad ku garanaysa dadku inay tuuraan wixiioo kaboolo aha maye taasmka kaboolo raadi dirqi iyo tuxun ku helaysaa intaana kabay wada xidhayiin maxay tilmaamaysaa in yar markay baaladu soo jeestaan in layska tuuraayo marka wax wanaagsan maaha dad badanna waa u baahan yihin iyo khaydu sawba maradiisa waa tolanayaa waa hadduu awoodayo tilmaamaysaa tawaaduc nin kale wuxuu iga soo hagaajiyo idinku iyadoo diyaara uun aniga ii keena ma sii samaynaya nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh yaxlibu ninku waxaa laga yaabaa neef geela inuu liso waa sharaf buu yaqaanaa neef adhi inuu ku foorarsadana shuqul dumar buu yaqaanaa weliba innaga hadduu edega galo oo idihii taxo oo hee dabeetana uu sooliso liso ina waa dumar shaneeye waxaa laga yaabaa in laguba gabyo soo maah waxay leeyihiin bii'ad jaahilada haddaad tagto ha yeelin waxa waayo waxaa laga inay cirdigaaga meel kaga dhacaan laakiin dad wax fahmaya haddaad tagto hawshaada qabso waayo dadka wax fahmaya hadday xataa ku qariibsadaan kugu dheerayn maayaan waana sunnihii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa kale tilmaamaysaa hawsha in la qaybsado hawsha guriga mar markuu qofku gacan bannaan yahay ee aanu shaqo ku maqnayn wax badan buu khafiifin karaa waxaanay tilmaantaa qof xoogagaalah walow dumarka la yidhi niman baan weydiiyon kuuhi ma isku daydeenoo waxay idhahaan dumarkaaban khaati bilah ka istaagaysaa waryanna lagu kaacayne orodoo waxba ha adeegine ya waxay ka baqanayaan iniga qudhooda lagu meegaarto oo kaftanka laga helo markaa dhaqanka waa la bedeli karaa laakiin wax baciida maaha yamshii wuxuu raacaa maca miskiini miskiinkiiy walarmala gabadha laga dhintay fi xaajatin buu u raacaa min hayri maa anafa maad waasileeh min hayri anafatin isagoon ka santaagayn yakhsifu waa karayaa naclahu kabtiisa yakhiidu waa tolayaa thawbahu maradiisa yaxlibu shaatah neefkiisana waa maalaya walan yaciibahu ma ceebanayo daalika yakhdumu wuxuu u shaqaynayaa fii mihnati hawsha ahlihi xaaskiisa kamaa yaqdacu waa siduu ugu jari jiray bisikiini midida laxman hilib qudima loo keenay yurdifu waa mafangeliya khalfahu gadaashii cala alximaari dameerka calaa ikaafin maca ikaafin iyadoo karbaash saaran yahay karbaash ayuu ku fuulaya ikaafku waa karbaashka hayra distikbaarin isagoon kibir lahayn yamshi waa ku socdaa marmar bilaa naclin kabla'aan walaa khufin khufla'aan ilaa ciyaadati lmariidi isagoo booqanaya qofka bukaa xawlahu lmala xawlahu hareerihiisa damiirka xawlahu mariidka u celi mariidkaasoo xawlahu hareerihiisa yihiin almala madaxdii ay hareere joogaan ama xawlahu waxaad u celisaa nebiga wuxuu iska lugaynaya isagoo kabala xawlahu lmala iyagoo dadkii madaxda ahaa almala ay hareer socdaan nabigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi caaisha la weydiiye waxa lagu yidhi waanu aragnay bannaanka wuxuu ka qabtee gudaha guriga muxuu ka qabtaa markuu guriga jooga nooga warram waxaa tidhi kaana fii mihnati ahli xaaskiisa ayuu u shaqeeyaa yakhsifu nacla wayakhiidu thawba wayaxlibu shaata iyadaa tidhi gurigu ka shaqaynaya waa la shaqaynaya la qabanaya taa marka laga yimaado waxaa kaloo iyana eh, akhlaaqda nebiga ka mid ahayd hilibkii la soo dhigay inuu midi ku googooyo waxaa lagala baxaa qalabkan cunada loo isticmaalo inaanay madmuum ahayn oo ceebaysnayn qalabka cunnada loo isticmaalo inaad hilibka midi ku googoosato raashinkii malgacad ku cunto foog ku qaadqaadato kibir ma aha sunna khaalifna ma tihid waayo nebigu waa isticmaalay mididu waa aalad aaladaha mididu ka mid tahay uunbay kuwana ka mid yihiin waa qiyaas weeyaanoo waad isticmaali kartaa taa waa loo deliishadaa haddaanay wax yaroo kale kugu jirinoo dadka farahoodii waxaad ka erboodsan tahay taas waa cudur kuu gaaree laakiin he sideedaba foogna waad ku isticmaali kartaa malgacadna waad ku isticmaali karta waxaa kaloo la deliishadaa inuu u khidmaynayo hilibkii la soo dhigay anuu nebi ilaahay baan ahaye alaab diyaarsanoo halkaan ka gurtee idinku soo ka soo shaqeeya oo kulaylkeeda la rafaada maaha isagaaba qaadayay oo googoynayay tirmidi wuxuu warinayaa mise abi daa'uud buu hamid ahaan inay maalin meel degeen dabeetana neefaa la soo qabtoo la qalay dee nebi wuxu yidhi haragga ka bixiyo may annagaa ka bixinayna dee haddabaan hilibka jarjaro mayaha jarjar annagaa jarjarayna dee haddaba xaabadan soo guraya xaabadiibuu soo guray saadee rasuula allah annagaa kaa kafaynaynaa wuxuu yidhi oo dee igamana xoog weynidin hee anna idinkama daciifsani markaa sababa la sababaad ii fadhiisiisaani meesha ma leeka xataa marka awr la wada fuulayo ee la socotaynayo laba nin baa la raaci jiray midba mar buu fuulaa nebigu kalkiisuu fuulayaa rasuulallah anagu aanu lugayno aduu iska saarnow wuxuu uhi lastu biadcafa minkum walaa antuma biaqwa minii anna idinkama idinku idinkuna ma xoog weyniidine dad caadiyaynu nahaye aynu ku kaltanno marka qofku waa inuu ummaddiisa qayb ka ahaado oo aanu isfaantacoorinta iyo gaarisudhigga iyo nooc kale iska dhiggu meelle ku gaadhsiin maayaan cumar bin cabdicasiis oo amiiruulmuminiinah ayaa nimanba u sheekaynayay xaashiyadii iyo odayaashiia dowladda lagala hadlaayay faynwskii baa daciifay intuu kacay ayuu faynwskii hagaajiyey wuxuhi yaa almu'miniin annagaa ku fillaynoo hagaajin lahayn wuxuuhi waxa doqonniimo ah nin marti ku ah adeegso marti haddaa tala daaqadaa soo xidhiyo qasabadaa soo furiyo weelka inoo soo gur waa doqonniima buuhi waa midda kale eh dee anoo kacay anoo cumarana waan soo noqday maxaa iga naaqusay waxa iga naaqusay ma jiraan yurdifu khafl khalfahu cala alximaar nebigu inuu dameer fuulo uu magaalada dameer ku dhex maraa waxa weeyaan qadiyad dad badani qariibsadeen ilaa munaafiqii xumaaya ibnu ubay cabdullahi ibn ubay ibnu saluul nebiga maalin buu isagoo dameer watuu soo maray isagiiyo koox muslimiina wuu wacdiyey saasuu qabsa wuxuu idhi laqad aadaana natanu ximaarig dameerka urtiisa waxoogay na dhibtaye nala dhaaf dameerka nin saxaabiya soo booyiri dameerka nebiga dabadiisaa ka fiican jawaabtiisuu helay soo maa jawaabtiisii buu helay marka eh, inuu nebigu dameer fuulo ayaaba tawaaduca in dameerkii uu qof damba saaruu yidhaahdo qofow ila fuul iyana waa cajiib marka haddaad nin weynoo odayo iyo suldaan iyo nin sheekha oo mootayriska wata ha la yaabin hodhan waa sidee al maxaa helay maxaa heli lahaa ya waxa lagu xelayaa ma jiro waayahay calaa ikaafin weliba ikaafka ma taqaana qoladii ama awrka raray ama dameerka raray baa garanayee waa in karbaashuun la saaro oo aan yeeshii iyo maxaa ladhahdaa baalkii laodhan jirayin qobtalkiina aan la saarino koora aan la saarin hadduu faras yahaye karbaash yaroo keliya la saaro karbaashkaa keliya ayuu ku wada fuulayay kaaf baa laydhaa marmar waxaa dhacaysay kaana yantacil kaana yaxtafi marmarbuu buu kaga socon jiray marmarbuu kabalaan waxay tilmaamaysaa meel fog may ahayn inahan dhadhow qof xanuunsanaya intaasuu yar lugaynaya isagoo iska ah, cagadhabanaya iska soo noqonaya ceeb inaga laakiin markiiba waxay moodayaan harwadaadkii miyuu ka dhigay miyaa lagu soo fiiray oo sunnaha maba dabaqi kartid bood markiiba qaarna de ku soo warayaan waxay ku dhigayaan meelo daran oon laga soo qabanayn adoo shantaba dhigaay marka kaana yaxtafi axyaanan marmar buu nebigu kabala'aan ku socon jiray wuxuu gaari jiray meelaha dhadhawee qof la booqanayo iyadoo hareerihiisa la socdo ama iyadoo qofka buka la hareera joogo yakhdumu fii mihnati ahlihi kamaa yaqdacu ku jari jiray bisikiini laxman qudima hilibkii loo keenay mididuu ku googoosanaya yurdifu waa uu fangelinaya uu daba fadhiisanayay khalfaw gadaashiisa cala calaa ikaafin karbaash hayra distikfaan isagoon e kibraynin yamshi bilaa naclin kabla'aan walaa khofin khofna ma leh ilaa ciyaadati isagoo booqanaya qof e buka qofkaa buka oo xawlahu la joogo yujaalisu wuxuu la fadhiyaa alfaqiira walmiskiin la fadhiistaa wa yukrimu waa karaameeyaa alkiraama dadka karaamada leh id ya'tuuna hadday u yimaadaan inuu fuqaradii e masaakiinta la fadhiisan jiray in badan buu inoo sheegay qadiyada hor luu inoo sheego wuxuu yidhi dadka sharafta leh ee dadkooda sharaf ku dhex leh meeqaan leh isagu ma yasi jirin mana hoos marin jirin wuxuu odhan jiray ida ataakum kariimu qowmin fa akrimuuh nin ummadi karaamo ooy boqortay oo duubtay idinkuna karaameeya jiifo yar hadduu caaqilu yahay ummad baa boqortay adna karaamee hadduu ka sarreeya hadalkeeda daa ida ataakum kariimu qowmin fa akrimuuh bal nebigu marar qaarkood buu uga kici jiray go'iisa u dhigi jiray boodhka uga dhigi jiray taana wuxuu u dadka haddii la sharfo iyaguna sharaftaasay baranayaanoo qofka miiqaankiisaa loo fahmayaa marlabaadkana diintuu ku soo dhowaanayaayo ilaahay amarkiisuu qaadanaya tawxiidkana waa uu qaadanaya yujaazi alfaqiira waalmiskiina wa yukrimu wuxuu karaameeyaa alkiraama dadka sharafta leh id ya'tuuna yimaadaan laysa ma ahayn muwaajihan mid kala hor yimaada bishayin shay yakrahu uu necab yahay jaliisuu kala fadhiistaa bal eh yuwaajihu wuxuu la waajihi jiray biridaa wax raalli laga yahay almardiya min alaqwaal yamsaxu waa kaftamaa laa yaqulu ma yidhaa ilaa xaqa yejlisu waa fadhiistaa fil akli markuu cunayo maca alariqa addoommuhu la fadhiistaa yaatii wuxuu yimaadaa ila basaatiin likhwaan ilaa basaatin alikhwaan bustaanada saaxiibadii iyo walaaladii buu yimaadaa yukrimuhum wuxuu ku karaameeyaa bidalika alityaani imatinka ayuu ku karaamaynayaa sheekhu wuxuu leeyahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi qofka la fadhiisanaya la fadhiya muu ku wajihi jirin hadal u dhibsado innaga waxaa laga yaabaa inuu u qaato runsheeg oo ninka dabeetana uu dhuuca u geliyo afar eray uu eedo walaanuu runbaan sheegaya maya qofka muslimka ah ee xishoodka lihi waxaa laga yaabaa hadduu xataa wuxuu sheegayo si sarbeeba inuu ugu sheego war waxaan iska daa iyo waxan jooji iyo waxaan maxaa u samaynaysaa dad dhexdii hadday tahayna waa fadeexadba nasteexa lama idhaahdo wuu sarbeebi jiray maa baalo aqwaamin dad baa waxay samaynayaan hadduu doono waa kan hor fadhiyaba laakiin ma sheegaayo bal waxa dhici jirtay markuu ka irmaqay inuu yidhaahdo bisa akhush cashiira maalin baa nin baa ku soo garaacay deete wuxuuhi bisa akhulcashiira ma hebel baa alla liita kaas markuu u yimi ayuu nebigu u marxabeeyey u sheekeeyey cayisha waxay tihi ya rasuul erina waad ku tidhi haddana waa soo dhowaysay markaasaa wuxuu idhi yaa caaisha ina ashadda annaasi cinda allah man ittaqaahu nnaasu liqa'a sharri dadka waxaa ugu liitay ilaahay agtiisa kay dadku ay ka yaacaan sharkiisa iyo afxumadiisa ay ka yaacaan mataa cahidtanii faxaashan walaa lacaana marka qofku inuu qofka la fadhiyo xurmadiisa ilaaliyo waa wanaagsan wanaagsanoo islaamiya wey ma aha labawajiilayn maaha labajiilayntu waxa weeye inaad ka la xamato kaa kaa markaa u tagtana kan ku soo biisto taa weeye laakiin qofka inaad hadalkii uga tudho oo kor uga yar dalacdo waxa weeyaan mudaaraad baa laydhaayo waa dhaqan wanaagga laysa muwaajahan kuma wajahayn bishayin shay yakrah uu necab yahay jaliisuu kala fadhiya bal eh biridaa wax raalli laga yahay ayuu yuwaajihu ku waajihi jiray yamsaxu nebigu waa kaftami jiray laa yaquulu ilaa xaqa nebigu wuu kaftami jiray laakiin kaftankiisu xaq buu ahaa kaftan badanna muu lahaynoo kaftanka badan wuu diiday laakiin kafta yaroo qurux badan ayuu kaftami jirayoo aad u kooban nin oo reermiyiya oy aad saaxiib u ahaayeen ayuu maalin ku soo baxay isagoo suuqa wax ka iibinaya xagga dambe kaga yimi oo labada garab saa u qabtay ayuu ihi man yashtari mini alcabd man yashtari mini alcabd yaa addoonkan iga iibsanaya yaa addoonkan iga iibsanaya xaguu nebigu ka kaftamaya waa adoon yuu addooniyey ilaahay tii bini aadinka iyagu moodi karaa war waayay sii daa buuhi laba goor markuu eegu arkay inuu nebiga yahayna isagaabay sii raacraaciye wuxuu idhi yaa walaan cidinagay ka iibsanayn saanintaa laygamayd arkayn dhar iyo dhamuuc midna meli suu idan anta wallaahi cinda allaahi haali ilahay agtiisa ka tahay dadka agtooda haddaad ku jaban tahay ilahay agtiisa ku tahay islaam baa u timoo tidhi ninkaygii miyaad aragtay ma ninkaagii indhaha caddaa wallahi maanta indhuu caddaadeen malaha wuu nabeelay way oyday wuxuu idhi dee qof aan ma jiro mid kale oo timo tiri ilaahay ii bari inaan jannada galo islaamuhu jannada ma galaan buuri iyana ilma isku dartay wuxuu idhi adigoo adigoo gaboobay geli mayside inna anshaanaahunna insha'a fajacalnaahunna abkaara curuban atraaba anas wuxuu ku odhan jiray yaadal udunayn waa laba dhagoodlow hee imsaad leedahay been maaha yamsaxu laa yaquulu ilaa xaqa yjlisu waa fadhiisan jiray fil akli maca alariqa addoommuu iskala fadhiisan jiray markuu fadhiisanayana dhulku iskaga cuni jiray dabeete wuxuu odhan jiray intuu lug ku fadhiisto lug keliya ta kalena taago inamaa ajlisu kamaa yajlis alcabdu wa aakulu kamaa yakulu alcabdu waxaan u fadhiisanayaa sa addoonkuu fadhiisto waxaanan u cunayaa sa addoonkuu cuno ninbaa maalin loo keenay maxbuus saasuu jareeyey wuxuuhi laa takhaf ha baqanin inamaa ana ibnu imra'atin min quraysh kaana ta'kulu lqadiid waar maxaad la baqanaysaa boqor mayhi waxaan nahay inan nin ay dhashay islaan ree maka ah oo areerinka iyo muqmadda cuntaa intaas cunnow tahay ayay dhashaye ha warwarin yaatii waxa uu ima jira ilaa basaatin alikhwaani walaaladii iyo saxaabada bustaanadooda yuhrimum bidalika lityaani nebigu intuu iska dhaqaaqo iyo saxaabadiisa kaxaysto ayuu hebel hebelo bustaan iyo beertiisa dhex joogo tagaa saxaabaduna way ka heli jireen oo ku farxi jireen inuu yimaado abulhaysam ibnu tayhaan abu ayuub alansaari abu talxa markaasaa nin midhihii soo gura caanihii soo lisa waxar yar ka gaadhsiiya waa garanaysaan xadiiskii nebigu gaajada la soo kacay abubakarna gaajada la soo kacay cumarna gaajada la soo kacay oo iswaraysteen gaajayna soo kiciso waa duhur hebel inoo geeya abu talxa se abu ayuub mid ahaan buu ahaa mar alle markuu arkay buu farxay sumidida la booday nebigu wuxuu ka ilaali kuwa irmaan waa ku arkaayo waad qalaysaaye kuwa irmaan haynaga qalin dabeetana timirtii iyo khubuskii iyo caanihii iyo hilibka ay soo gaadhay suu ihi latus'alunna yowmaydin can inaciim waxaa isdul fadhiyaa waa layna weydiin qiila lahu waxaa lagu yidhi yadcuu ha habaaro cala alkufaari gaalada dowsin dows ha abaaro waqayrihim iyo qaar kaloo min alfujaari dembiilayaala faqaala wuxuu yidhi innamaa bucistu waxa lay soo saaray raxma naxariis walaysa lacaanan mid wax lacnada maaha nebiyuraxma nebigii naxariistu waxaa nacdalo bal sa'ala wuxuu weydiistay allaahuma allahayow fahdi hanuuni dowsan dows hanuuni waati bihim keen fa asbaxuu waxay noqdeen ru'uusan madax bay ka noqdeen islaamnimadoo way soo islaameen nebigu salawaatu rabbi wasalaamu alayhi ma habaarin qoladii daa'if garaacday ee dhagaxanta la dhacdayna ma habaarin qoladii reer dows oo dufayl ibnu camar ku adkaadayna muu habaarinoo dufayloo xanaaqsan baa yimi rasuul allow habaar deetan intuu xaggaa u jeestay qiblada ayaa ragga qaar muraadil muraadulcayns ihahdeen wuxuu ilaahay ilaahayow dows burburi deete wuxuu idhi allaahuma hdi dowsan waati bihim ilahayow qabiilka dows ledha hanuuni keenna iyagoo soo jirooday iyagoo dhigahoodii wata iyo oodahoodii bay yimaadeen qiila lahu waxaa lagu yidhi yadcuu ha habaaro cala alkufaari dowsin dows ha habaaro wagayri min alfujaari iyo kuwa kale dembiilayaasha ah wuxuu uhi innamaa bucisu waxa lay soo saaray raxma walaysa lacaanan mid habaara maaha lacna halkan habaar bay ugu jirtaa nebiyuraxma bal sa'ala wuxuu weydiisay allaahuma ya allah fahdi hanuuni dowsan waati bihim fa asbaxuu waxay noqdeen ru'uusaa lam yakun nebigu ma ahayn faxaashan mid afxun walaa lacaanan mid wax nacdala mu ahayn walaa bakhiilan bakhayl ma ahayn laa ukaadiyo walaa jabaanan fule ma ahayn yakhtaaru wuxuu dooran jiray aysara alumuuri arrimaha kuwooda fudud idaa ma khuyira haddii la dooransiiyo ilaa an yakuuna imaa inay dembi noqoto mooyaane wax kale wuxuu dooran jiray laba arin kolba kii fudud nebigu faxaash ma ahayn mid afxun bal muuminka wuxuu uhi laysa almuminu bilfaxaashi wala acaani wala lacaan wala alfaaxish albadii marka faxaash mu ahayn mid afxun laakiin amilatu mubaalaa faxaash shadkaa la shaday laysa calaa baabi sidiisa haw macnin ha odhanin aad umuu xumayn maxaa ka dhalanaya he waxay la mid tahay ayaddii wama allahu bidallaamin lilcabiid wamaa rabbuka biallaam biaalimin faacil baad ka dhigaysaa laysa bifaaxishin mid afxun mu ahayn walaa lacaanin walaa laacinin mid wax lacnada mu ahayn walaa bakhiilan mu ahayn laa walaa jabaanin fulina ma ahayn yakhtaaru wuxuu dooran jiray aysar alumuuri idaa maa khuyira maadu waxa weeye sila haddii la dooransiiyo ilaa yakuuna isman caaisha waxay tidhi mise jaabir buu ahaa maa khuyira nabiyu bayna amrayni ila htaara aysarahuma maa lam yakun ima nebiga haddii laba arimood la dooransiiyo tabeecad waxa u ahayd laba kay maalintii beder baa toddobaatan la soo qabtay in dhegta dhiigga loo daro iyo in dhaqaalo laga gurubsado laga qaato ayaa la dooransiiyey haye labadii saxaabi ee la talinayay halkaasay kala mareen keebuu doortay in dhaqaalo qaato dabeecaddiis labada la doorto ka fudud qaato shareecadiisuna shareeco fudud bay ahayd laakiin marunbu iska ilaalinayay haddii ka fudud dembi yahay kaana abcad annaasi minhu dembiga waa ka fogaanayo tahan buu ka durkay lam yura lama arag daaxikan isagoo qoslaya bimil'i fiihi af muggi daxikuhu qosolkiisu tabasumun waa dhowlacadayn dhowlacadaantaasoo yubdiihi muujinayo nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi lama arag isagoo qaaxada ka qoslayo qahqah leh weligii lama arag qosol wanaagsanoo khayrlana maba aha in lahawaadkaaga la arko hilibdalqahaaga in la arkaa arrin wanaagsan maaha qahqaha la ydhaayo wax fiican maaha qalbigana waa adkaysaa laakiin nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuu dhoolacadayn jiray tabasum laakiin tabasumkiisuu marmar ku yar xeeldheeraa jirayoo intuu aad u kala bixiyo dibnaha ayaa gawska marmar la arki jiray laakiin marnaba qosol codkiisa la maqlaya muu lam yura lama arag daaxikan bimili fiihi daxikuhu tabasuman yubdiihi yacjabu wuxuu la cajabi jiray mima yacjabu wuxuu la cajabo aljaliisu minhu kala fadhiya jaliisu minhu jaliisu cindahu buu noqonaya famaa biwajhi wejigiisa kuma sugnayn cubuusun weji adkaan asxaabuhu asxaabtiisu id markay markay tirinayaan baynahum dhexdooda markay isu tirinayaan al ashcaara gabayada oo yadxakuuna qoslayaan wayadkuruuna sheegayaan jaahiliyatan jaahiliyadii famaa yaziidu kama siyaadin jirin an yashrakahum inuu la wadaago tabasumaa dholcadayn laba arrimood baa kala jira qofku inuu kula fadhiisto oo waadi alla waadigaad ka hadishiye badda gashaba uu kula galo taasi diin maaha haddii wax la laxanto kula xanto haddii wax caayo kula caayo haddii la xaraabaysto kula xaraabaysto haddii la iswacdiyo ku wacdiyo maaha taas diin waxaan kaloo diinahayn dadka inaad taraafiig ku noqoto markay salaadaha arrin yar sheekaysta aa ah, ah, aakhire ka sheekaysta markaiska warraysa taarikh ah, digriga ilaahay laabina markay islaahdaan xaaladihii la soo maray waa berigii magarata inaga daaya taas adduunye oo meel allaba lagaa lug bixi waayo noocan ma waxa ku jiri karaya istusnimaa ku jiri karta ama jaahilnimo waay nebigu oo sii dayn jiray waxay ka warramaan jaahiliyadii way qoslaan isna dhoola dhoolacadayntu ugu daraa waxay ka warramaan adduunyo isna dhoolacadayntu ku daraa waxay ka warramaan taariikho waa la jiraa hadhow hadday wacdi noqotuu marmar bilaabaa laakiin dadka in la xakameeyo oo saa u haysaa dee diinta waa dacsiinaysaa markaa nebigu waa iskala dhex joogay mida kale waxaa yar tilmaamaysaa noocan iska sarraysiin aniga goobtayda adduunyo aakhira mooyaane adduunyo laguma soo qaado iga ilaaliya oo aduu maxaa tahay hal anta afdalu min nabiy illaahi muxamed waa inaad muxuu ilaalin jirayuun wixii xaaraana dembi hadday ku dhacaan dhag wuu qabanaya wixii kala miyaa wuu sii daynaya yacjabu wuxuu la cajabaa mima yacjabu ljaliisu minhu cindahu famaa biwajhi cubuusun wejigiisu macbuus ma ahayn weji furfuran buu lahaa asxaabu asxaabtiisu id markay yatanaashaduuna isu marinayaan baynahum dhexdooda alashcaara gabayaal oo yadxakuuna qoslayaan wayadkuruuna ay soo xusayaan jaahiliyatan gaalnimadii famaa yaziidu kama kordhin jirin an yashrakahum inuu la wadaago tabasuman dhoolacadayn qad wasica annaasa dadka wuxuu ku wada gaadhay bibasti lkhuluqi akhlaaq fidsan fa hum iyagu dadku sawaa'un cindahu agtiisa waa ku suman yihin filxaqi xaqa dhammaan way man tahara ma canaanan alkhaadima shaqaale qaduu weligii fii maa yaatiihi wuxuu la aw yatrukuu ka tegay maluuman xaala kowni maluum maxaa lagu canaananayaa fii suncihi lishayi shay uu sameeyey lima sanactahu maxaad u wa tarkihi lishayi shay uu ka tegayna lima taragtahu maxaad uga tagtay yaquulu wuxuu odhan jiray low qudira shayun shay haddii la qadari laa kaana waa dhicilaa subxaana nasahnaani man bay u sugnaatay kammalahu nebiga kaamil yeelay subxaana nasahnaani u sugnaatay nebigu dadkao dhan wuxuu ku gaadhay mid dheer iyo mid dhow akhlaaqda wanaagsan gaar ahaan akhlaaqda wanaagsan waxa taabtay oo gaadhay dadkii dad ugu dhowaa oo maxay ah dadkii la shaqaynayay anas muxuu yidhi khadamtu nabiya cashru siniin nebiga waxaan u shaqaynayay toban kadh ah toban sannadood famaa qaala shayun facaltahu lima facalta walaa shayun taraktahu lima tarakta toban sannadood maalin waxaan sameeyey maxaad waxa u samaysay mu odhan waxaan ka tegayna maxaad waxa u samayn weyda mu odhanin wuxuu odhan jiray wixii baa dhacay haddii kala xataa saasuma u dhicilad marka dadka inta badan laabtooda waasicatay saasuu odhanaya mid markuu maaratay xanaaqo oo xumbeeyo oo wax walba sameeyo ee laga yaadhowta inuu dego laakiin kani marka hore wuxuu odhanaya oo saasumsoomay noqoteen marka qadiyadaasi ka warrami mayso qof gaboodfal sameeyey in lagu dhaafayo maaha wixii qadar saa u dhace farsamo u dhaca qofka waan lagu canaananin qad wasica annaasa dadka wuxuu ku wada gaadhay bibasti lkhuluqi akhlaaq fisan fa hum iyagu sawaan waa sima yihin cindahu rasuulka agtiisa fi lxaqi man tahara ma canaanan alkhaadima qad shaqaalo weligii fii ma yaatiihi wuxuu la yimi aw yatruku ama uu ka tegey maluuman isagoo lagu canaantay fii suncii lishayi shay uu sameeyey lima sanactahu wa tarkii lishayi shay uu ka tegey lima taragta yaquulu wuxuu odhan jiray hadday wax dhacaanba low qudira shayun haddii waxaana sahnaan u sugnaatay allihii kamilay nebiga subxaana ilahi waxaan weydiisanaynaa cilmi naafica iyo camal saalixa ah. subxaanaka allahuma bxamdika nashhadu an laa ilaha illa ant nastaqfiruka natub